baabu fadli اlwudu wuxuu u baab yahay fadl اlwudu qaala اlimaam raxmat اllahi tacala calayh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الصalaati faغsiluu wujuuhakum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyow ida qumtum haddaad u kacdaan ila salaati salaaddii haddii aad u kacdaan faغsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyadiina dhaqa ida qumtum ila الصalaati waxaa loola jeedaa inda dukhuuli waqti salaa haddii salaada loo kaca lagama wadee wakhtiga salaada ay soo gasho ayaa loola jeedaa xilliga qofku inuu isdiyaariyo oo uu weysaysto ayaa marka ilaahayna amraya subxaana wa tacaala ilaa qowlihi tacaala laga gaaro maa yuriidu allahu ilaahay idinlama doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiinna inuu yeelo min xarajin culays ilaahay subxaanah wa tacaala idinla dooni maayo dushiinna inuu yeelo culays maxaa yeele diinta islaamkuba sideeda wuxuu ilaahay u soo dejiyey rafculxaraj in culayska la inaga qaado in badanna waan arkaynaa ilaahay subxaana wa tacaala filqur'aan inuu noogu tilmaamayo inay tahay diinteennu mid fudud allana subxaana wa tacaala uu leeyahay yuriid allahu bikum lyusr ilaahay fudayd buu idinla rabaa nebigu leey alayh salaatu wasalaam ina hada diina yusr diintan iyadaa ah waa fudayd weeyaan ilaa hayri dalik maa yuriidu allahu ilaahay idinla dooni maayo liyajcala inuu yaalo calaykum dushiinna min xarajin culays walaakin yuriidu weysada maxaa la inoogu waajibiye marka inaan weysaysanno waxay tahay sababta yuriidu allo waa doonayaa liyuطahirukum inuu idin nadiifiyo طahaara iyo nadaafa iyo alle subxaana wa tacaala taasuu doonayaa xisan waa macnan weeye marka si muuqata iyo si qarsoonoo dahsoonba qofka daahir buu u noqonayaa badankiisii waa nadiifsaday oo wejigii buu dhaqayaa gacmihii buu dhaqayaa lugihii buu dhaqayaa waa isnadiifiye dhanka kale waa isnadiifiyey oo dunuubtii baa intaasoo dhanna laga dhaqayaa marka nadaafadda noo muuqata waxaaba ka weynba nadaafadda aana noo muuqanin oo ah dunuubta ilahi subxaana wa tacaala waa nicmadiisa weeyaan uu na siiyey walaakin yuriidu ilaahay waa doonayaa liyuahirakum fadliga weysaday ka mid tahay marka ilaahay wuxuu doonayaa liyuahirakum inuu idin tahiro waliyutima inuu dhammaystiro nicmatahu ilaahay nicmadiisa calaykum dushiinna marka sidaa darteeda weysadu waa nicma min nicam illaahi jala wacala inuu qofku daa'iman waa abadan iska weyse qabo waa nicmo ilaahay jala wacala lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukrisaan ood ilaahay u mahad celisaan alxamdu lilah inaad dhahdaan maxaa yeele weysadu waa nicma min allahi jala wacala can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi aayadaasaaba ku filnaan lahayd fadlige axaadiidan dhegaysan nebiga calayh salaatu wasalaam samictu waxaan maqlay rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam yaquulu isagoo dhahaya ina ummatii ummadaydu yudcawna waa loo yeerayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uran muxajaliina uran iyagoo wejiye cadcad muxajaliina addimahooduna cad yihiin oo macnuhu wejigii la dhaqayay waa cad yahay taxjiilkuna waa afarta adin weeyaan labada gacmood iyo labada lugood intuba ay cadcad yihiin maxay la cad yihiin min aaaari اlwuduu'i waysada raadkeeday la cadcad yihiin oo la nuurayaan sidaa darteeda faman istaطaaca kiina awooda oo minkum idinka idinka mida an yutiila inuu dheereeyo uratahu guradiisa inuu dheereeyo falyafcal ha yeelo xubintii waysada ahayd inaad wax ku darto haddaad awoodo samee buu leeyahay marka oo macnuha aslan qayb waa ilaahay baa inagu farad yeelay subxaanah wa tacaala rasuulkana waa inoo caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofkii ka gaabiyaa aasaasiyaadka lixda meelood ee la tilmaamay qayb ka mida ka tagaa weysadiisa ma ansaxayso oo gacantii waxaa la ina yidhi ilaa xusullada weeyaan ama jiqilkii waxaa dhahdiidba haddii intaa xubintaa iyada ah in yar oo ciddi la eg qofka hadduu ka tago weysadiisii ma ansaxayso xadiidka cabdulahi bni cumar baa u daliil ah ee bukhaariiyo muslim ba warinayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay mila dufra ciddi wax la eg oo boqontiisii iyo ciribta dambe ay nini qallan tahay wuuna soo weysaystay nebigu wuxuu yidhi bax soo weysayso waa lagu celiyey maxaa yeele weysada ma ansaxayso sidaa darteeda markaa intaasi waa intii waajibka ahayd ziyaado lagu dari karaa waa maxalulkhilaaf cinda alfuqahaa xusulkii ama jiqilkii kor oga qaada sida abu hureyre oo kale xadiidkan wuxuu ka dhaxlay oo uu ka fahmay in la dheereeyo markaasuu wuxuu gaarsiin jiray garabka meel ku dhow iyo kilkisha iyo halkaasuu gaarsiin jiray lugta hoosena ilaa iyo lowga meel ku dhow ama jilibka meel ku dhow buu soo gaarsiin jiray maxaa yeele wuxuu dhahayay xadiidkan isagoo soo deliishanaya faman istataaca minkum an yutiila ghuratah falyafcal kiini awooda inuu dheereeyo qurada ha sameeyo lafdi kale isagu yimid wataxjiilah culimadu laakiin ay yihaahdeen taxjiilkaasi sax maaha muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya marka qofka inta la amray bal ha sugo si fiicanna ha u ilaaliyo maxaa yeelay haddaanan la ilaalin sabab waxay u noqonaysaa weysadaada inaan la aqbalin weysaduna waa miftaaxa salaada wey qofkan weysadiisi la aqbalin salaadiisana lama aqbalayo marka weysadu waa muhim weeyaan qofka inuu ilaaliyo xubnaha iyaga si fiican uu u dhaqo wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu khaliilii khaliilkaygii baan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquulu isagoo dhahaya tabluqu lxilyatu lmu'min tabluqu way gaaraysaa axiliyatu lmu'mini qofka mu'minka ah xiliyadiisu way gaaraysaa xaysu meel yabluqu lwudu'u weysadiisu gaarto abu hureyra radi allahu tacaala canhu leeyahay samictu khaliilii khaliilkaygii baan maqlay takhliilkana waxaa la yidhaahdaa labada shay markay isku milmaan biyaha iyo sokorta hadday isku milmaan lama kala saari karo macnuhu waxa weeyaan qofkan wuddigii iyo maxabadii labadan qof kalgacaylkiibaa si fiican isu dhexgela khaliil baa la dhahaa marka sidoo kale waxaa la yidhaahdaa takhliilu lasaabic faraha marka laisdhexgelgeliyo farihii ay isdhex takhliil waa la dhahaa iyadana oo macnaha waa kinaayo oo labadan qof kalgacaylkoodii baa sidaa isu dhexgalay weyaan inagu maxaa la dhihi jiray labada qof waa far iyo koofurta yaqaana far iyo faraati hmm. macnaha aad bay isu dhexgaleen weeyaan marka abu hureyre halkan wuxuu leeyahay samictu khaliilii waxaanan ognahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu wuxuu ku yidhi haddaan khaliil samaysanaya walow kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakra khaliila haddaan khaliil samaysanaya abuu baan khaliil ka dhigan lahaa laakiin anigu ilaahay baa khaliil aan ka dhigtay marka see la isugu keenaya waxa la yidhi khulladan ama kalgacaylkani waa mid abu hurayre uu u haya nebigo isagaa khaliil ka dhigtay laakiin nebigu abu hurayre kama dhiganin macnihi waa sidaa weeyaan samictu khaliilii baan maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya marka nebigu halkan wuxuu noo sheegayaa qofka xilyadiisa xilyadu waa labiska la labisanaya isku jooga ah ee dadku markay jannada galaan ay xiranayaan xaggee u gaarayaa nebigu wuxuu yidhi tabluqu waa gaaraysaa xilyatu min almu'mini way gaaraysaa xaysu meel yabluqu lwudu'u way siduu gaarayey rawaahu muslimun wa cuhmaan bni cafaan waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi man tawada'a qofka weysaysta oo fa axsana hagaajiya alwudu'a qisadu ku yimid waxay xadiidkan inuu sheego maalin maalmaha ka mid ah cuhmaan isagoo amiir almu'miniin ah ayuu masaajidka bannaankiisii isagoo jooga weyse u yeertay xumraan oo ahaa mawla cuhmaan ibnu cafaan ayaa u keenay weyso kirli weyse ah haddii loo keenay ayuu ku weysaystay markuu dhammeeyey ayuu kacay wuxuu yidhi xadiidkan isaga ah waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya man tawada'a qofka weysaysta oo fa axsana hagaajiya alwuduu'a kharajad khataayaahu dembigiisoo dhan baa baxa min jasadihi buu ka baxaa xayu meeshii taruju ay baxdo eh, xataa takhruja dhe ilaa ay ka baxdo dunuubtii min taxti adfaarihi cidiyihiisa hoostooda cidiyaha hoostooda ilaa ay dunuubtu ka baxdo rawaahu muslimun oo xadiidka abu hurayra tilmaamayo wax allaala wuxuu gacantiisa ku taabtay oo macaasi ahaa oo dhan gacantu way la hoobanaysaa markuu dhaqayo wa canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam baan arkay tawada'a weysaystay naxwa waduu'i haada weysadaydan oo kale markuu weysadiisii dhammaystay ayuu hadlayaa hadda marka waxaan arkay buu yidhi inaan dadku tacliim siinaya isaga amiir almuminiina isagaa lagu dayanayaa markuu weysaystay oo si fiican u weysaystay buu wuxuu yidhi waxaan arkay oo indhahayga saaray rasuulka calayh salaatu wasalaam oo tawada'a weysaystay naxwa wuduu'i haada weysadaydan hadda aad aragtaan oo kale weysaystay kadibna uma qaala muxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tawada'a qofka weysaysta haakada sidaasoo kale ghufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wuxuu hormarsaday oo min dembihi ah wax allaala wuxuu hormarsaday oo dunuub aho sakaa'ir ah waa loo dhaafayaa meesha kabaa'irku ma jirto kabaa'irtu waxay u baahan tahay towba laakiin wax allaala wixii dunuub yaryaraa oo dhan waa loo dhaafayaa wa kaanat salaatuhu salaadiisuna waxay noqonaysaa iyo wmashyuhu socodkiisu ila masjidi uu soconayo naafilatan bay noqonaysaa yani waxaa la yaab leh qofka hadduu weysaysto gacmaha haddaad dhaqdo dunuubta oo dhan baa ka hoobanaya wejigaad dhaqaysaa wax allaala wixii dunuub ahaa oo dhan baa ka hoobanaya gacantaad dhaqaysaa wax allaala wixii dunuub ahaabaa gacmihii ka hoobanaya lugihii baad dhaqaysaa sidaasi la waa weysadii oo keliya wey waad soo weysaysatay waad soo dhaqaaqday gurigaaga aad ka soo baxday ilaa masaajidka tallaabo walba ood dhigta iyo tu kastood qaado midna dunuub baa lagaaga dhaafayay midna daraja lagugu siinaya masaajidkiibaa timid salaad baad sugaysaa salaadda aad sugayso ribaad baad ku jirtaa dhufays qof ku jira oo kalea lagu siinayaa haddaad salaadda u kacdo talow maxaa lagu siinayaa marka intii hordhaca u ahayd baaba intaa ku heshay intii ka horraysay baad ajarkaasoo dhan ku heshay salaaddii maxaa ku helaysaa marka qiyaasoo macnaha ajarka laga helayo wax yar maaha ilahi agtiis subxaana wa tacaala aad iyo aad buu wenya maxaa yeele weysadii waan aragnaa oo soo socodkii waan aragnaa oo masaajidka soo gelitaankiisii inta malaa'ig baa kugu sallinaysa oo kuu ducaynaysa haddaadan adan la imaanin iyo dhib idan maxaad u malaynaysaa salaaddii qofka u kacaya tukaday marka ajarkiisa laa yaclamuhu ila allah marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam weysadii markuu ka warramay wa kaanat salaatuhu salaadda uu intaa dabadeed tukado iyo wa mashyuhu socodkiisa ila lmasjidi uu u socdo naafilatan waaba dheeraadba intaana rawaahu muslimun xadiidkan kale abu hurayre si fiican u dhowr labadii riwaayadeeda soo socotaba waa isku mid weeye wuxuu yidhi abu hurayre radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi ida tawada'a alcabdu اlmuslim aw ilmu'min wa shaku raawi addoonkii muslimka ahaa ama mu'minka ahaa hadduu weysaysto hee oo fakhasala uu dhaqo wajhahu wejigiisa dhaqo kharaja min wajhihi wejigiisa waxaa la hoobanaya oo ka dhacaya kharaja waxaa baxaya min wajhihi ka baxaya kula khati'atin dembi walba oo nadara ilayha uu ku fiiriyey bicaynayhi labadiisa indhood macalmaai bay la hoobanayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa'i ama waxay la hoobanayaan maca aakhiri midda u dambaysa maceeda qatri dhibic almaai biyo ah dhibicda u dambaysa biyaa ee ka dhacaysa wejiga ayay la hoobanaysaa dunuubtii oo dhan faidaa hasala yadayhi labadiisa gacmood hadduu dhaqana kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxaya kula khatii'atin dembi walba oo kaana batashahaa oo ay taabatay yadaahu labadiisa gacmood maca almaa'i biyaha macoodu la baxaya aw maca aakhiri qatri almaa'i ama dhibicda u dambaysa ee biyaha ayuu la baxayaa faidaa hasala rijlayhi labadiisa lugood hadduu dhaqana kharajad waxaa baxaysa kula khati'atin dembi walba oo mashadha ay u socotay rijlaahu labadiisa lugood maca almaa'i bay la baxaysaa aw maca aakhiri qatri ilmaa'i bay la baxaysaa xataa yakhruja markuu weysadiisii dhammaysto xataa yakhruja ilaa uu soo baxo qofkii naqiyan isagoo nadiif ah min adunuubi nadiifka ah isagoo nadiif ah oo dembi nadiifka ah ayuu weysadiisii u dhammaanaysaa marka weysadii baaba intaa ah soo socodkii iyo salaadii iyo sugitaankeedii iyo fadhigii masaajidka sow cibaado kaloo ziyaada maaha ajarkeedana ilaahay keliya garanaya rawaahu muslimun wacanhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu abu hurayra ana rasuul اllahi salى allahu alayh walih wasalam ata almaqbara nebiga calayhi salaatu wasalaam qubuurihii baqiica alkarqad faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi assalaamu calaykum daara qowmin muminiina waina in sha allahu bikum laaxiquun assalaamu calaykum wuu salaamay oo waxay noogu iman doontaa kitaabu ljanaa'iz markaynu marino adaab ziyaarati alqubuur sida loo soo ziyaartay iyo waxoo dhan iyo kulli assalaamu calaykum daara qowmin muminiina wlmuslimiina lafdiga kala dhahaya muslimiin iyo muminiinta halkan ku jirto nabadgelya naxariista korkiina ha yeelo wainaa annagu sow insha allahu hadduu ilaahay yiraahdo bikum idinka laaxiquuna waa idin soo gaari doonnaa nolosheennii waa wax ka dhiman yahe waa idinka daba iman doonnaa wey macnihi waa idinka daba imanaynaa maxaa yeeley qof walbo nool inuu dhintu u nool yahay hmm, inuu dhintuu u nool yahay qof noloshiisu ay daa'im noqonaysa ma jiro innaba ha yaraatee markaasuu nabiga wuxuu yiri eraygan ah wadidtu waxaan jeclaystay ana qad ra'aynaa inaan arki lahaa ikhwaanana walaalahay waxaan jeclaystay inaan arki lahaa walaalahay buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam saxaabadii baa hareerihiisa qaaluu markaasee waxay yidhaahdeen saxaabadii iyagoo nebiga la hadlaya salawaatu wasalaamu calayh awalasnaa ikhwaanuka ikhwaanaka awalasnaa sowma ikhwaanaka walaalahaa sowma yaa rasuul allah annaguse walaalahaagii islaamkii qaala nebiga wuxuu yidhi antum asxaabii idinku asxaabtaydaa tihiin waikhwaanunaa walaalahayase waxa weeye anigiiyo idinkuba walaalaheennu aladiina waa kuwa lam yatuu aanan imaanin bacdu weli weliba maynan imaanin iyagu adduunkanba maysan imaaninba qaaluu marka saxaabadii baa la yaabo waxay yidhaahdeen ummad hadda kadib iman doonta oo nebiga rumayn doonta siaad ku garanaysaa qaaluu waxay yidhahdeen kayfa tacrifu siaad ku garanaysaa ku aqoonsanaysaa man lam yati qof aanan imaanin bacdu weli oo min ummatika ah ummadaada yaa rasuul allah qofaan weliba imaninoo ummadaada aseed ku aqoonsanaysaa rasuulkii allow faqaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ara'ayta tilmaan buu siinayaa ka warrama low anna rajulan haddii mid ragga ka mid ah lahu khaylun uu leeyahay fardo fardahaasina ay ku jirto faras guran muxajala farduhu waa wada madow kulligooda ama midab bay wada leeyihiin laakiin waxaa ku jira faras wejiga ka cad addimaha hoosana ka cad hadduu kor fiiriyana waa ka dhex arkaya hadduu hoos fiiriyana laguhu ka garanayaa sow sidaa ma aha haabay yidhaahdeen qaala marka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam low anna rajulan haddii nin lahu uu leeyahay khaylun fardo guran wejiye cad oo muxajalatan addimuhuna u cad yihiin bayna dahranay ay ku dhex jiraan khaylin duhmin buhmin waa fardo madow oo madowgoodu u yahay madow zaaid ah madowgu markuu zaaid yahay maxaan dhihi jirna anagu tusbaxa markuu madow yahay maxaa la dhihi jiray <laughs> waa hilmaamay waa yusorkii wey ama magaca kale aad sheegayso dugul ayib alaa yacrifu markaa alaa yacrifu khayla faraskiisii xabadka ahaa ee wejiga caddaa ee lugaha caddaa hadday farda aad u wada madow ka dhex galaan sow faraskiisii ma garanayo qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuul allah ay nacam haaweye rasuulkii allo qaala nebigu wuxuu yidhi fainahum ya'tuuna walaalahay way iman doonaan iyaga oo guran wejiye cadcad muxajaliina lugac iyo addimaba cadcad min alwuduu'i min ajli lwuduu weysada darteeda wa ana faratuhum aniguna ceelalyadoodaan ahay cala alxawd xawdka xawdkan kaga sii horeeyaa macnaha iyagana way iga daba iman doonaan weeyaan rawaahu muslimun marka nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshan wuxuu ammaanayaa dadka ummadiisa ee weysada aad u ilaaliya mm, maxaa yeele lafdi kalea yimido walaa yuxaafid alwuduu ila almu'min qof mu'min ahayn maba ilaashin kara weysada wa canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sal اllahu alayh walih waslm qaala wuxuu yidhi awalaa adullukum ummadiisa weligiiba waxa khayrku u sheegi jiray nebigu calayh salaatu wasalaam waxa wanaagsan buu u sheegi jiray waxa xunna waa ka ilaalin jiray waxyaabihii wanaagsanaa uu u sheegay waxaa ka mida ummaddiisa alaa adullukum warhoy ma idin tusiyaa calaa maa shay dushii ma idin tusiyaa yamxu llaahu bihi ilaahay shaygaasi uu ku tirtirayo alkhataayaa dunuub oo dhan oo wa yarfacu bihi ilaahay kor ugu qaadayo shaygaa sababtiisa addarajaati darajaadka kor ugu qaadayo qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuul allah rasuulkii allow haa noo sheeg wax ilaahay dembigana ku dhaafayo darajadana kor loogu qaadayo waa maxay qaala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu weysada oo lagu xeel dheeraada weeye cala almakaarihi cala awqaati almakaarihi wakhtigay naftu dhibsanayso hurday ka soo kacday qabow baa jira weysada waa dhibsanaysaa biyuhoo dhan bay ka cararaysaa nafta waa ka didaysaa wa karat اlkhuطa waxa dembiga lagu dhaafaya ajarka sare iyo darajaadka lagu gaarayo karat اlkhuطa weye tallaabadii oo loo badiyo ila اlmasaajidi aad loogu socdo waاntidaaru salaati salaad in la suga weeyaan bacda الsalaa salaada kale dabadeed in la suga weeyaan fadalikum kiinaas ma aragtaan saddexdaa shay weysadii oo la badiyo masaajidadii oo socodkoodii la badiyo salaad hadii la tukado tii kale layska sugo haddaan dan kale iyo waxba kale aadan lahayn faalikum ka aribaau weyaan faalikum aribaa wuu ku celceliyey ribaadkana waxaa la yidhaahdaa qofka dhufayska ku jira ee dhowraya cadowga ajarka uu leeyahay oo kale weyaan taasina qofkani siduu cadowga u ilaalinayo qofkanna ajarkiibuu ilaahay subxaanah wa dhufays qof ku jiro oo kale loo qorayaa ama wuu la mid yahayba rawaahu muslimun baa warinaya xadiidkanna sabab dheer buu ku yimid oo waa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa habeen riyooday saxaaba aad u tir badan waa werinaya habeen buu riyoodo ilaahay buu riyo ku arkay jalla wacalaa su-aashaa waxay tahay ilaahay ma lagu riyoon karaa ha waa lagu riyoon karaa waa bannaan tahay laakiin waxaad aragtay ilaahay cagsigeeda wey subxaana wa tacaala ma dhici kartaa shaydaan inuu riyo kuugu yimaado ilahay isaga soo dhigo ha waa dhici kartaa laakiin weligaa iska ilaali nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ku ru'yooday marka wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam su'aal baa la weydiiye oo ah fii ma yakhtasimu almala'u alaclaa ma garanaysaa waxa ay ka hadlayaan oo ay ka niqaashayaan oy ka doodayaan mala'u alaclaa malaa'igtii sare ma garanaysaa qultu allaahu aclam maya ilaahay baa yaqaanaan ire nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala ina wariye ayaa labada xabadkayga ayaa waxa la saaray gacantii ilaahay subxaanah wa tacaala xataa wajadtu barda anaamilihi bayna katifay ilaa aan qabowga farihii ka helay labadayda garab dhexdooda ina waa riyo weeyaan markaasaan waxaan gartay waxa ay ku murmayaan waxaan iri xadiidkanuu marka nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam xadiidkanuu sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh وcan abi malikin اlأshcari waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam wuxuu yidhi aلطuhuur weysadu shatru اliimaani iimaanka nuskii weeyaanba weysada ma garanaysaan waaba iimaanka nuskiiba iimaanka waa wax weyn nuskii waxaa la tegay weysada maxaa yeele waa salaadii wey qof weysaystay waa inuu tukado sowma hadduu weysadii ilaaliyey oo salaadii ilaaliyey iimaankiisii waa u dhammaystiran yahay wey nuskii waa u dhammaystiran yahay rawaahu muslimun xadiidkana aad buu u dheeraa waqad sabaqa bituulihi xadiidka isagoo dheer wuxuu noogu soo hormaray baabu sabri buu noogu soo hormaray wa fi lbaabina axaadiiun baa ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidu camr bni cabasa radi allahu tacala canhu asaabiq isna wuxuu noogu soo hormaray fii aakhiri baabi araja wa huwa xadiiun cadiimu weeyaan xadiid aad iyo aad u weynan badan oo mushtamilun kulminaya calaa jumalin qaybo min alkhayraati ah wa can cumar bn alkhaaabi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh qofka markuu weysada dhameeyo adkaartuu akhrin lahaa waatan adkaartanna aad bay u ajir badan tahay iyadoona wax sahlan maaha adkaartanna aad iyo aad bay u weynan badan tahay wax sahlan maaha in marka qofku markuu weysaysto uu dikrigan ilaahay daba dhigo waa muhim weeyaan cumar bnu khaaab marka wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi maa minkum min nebiga ayaan maqlay salawaatu wasalaamu caleyh oo dhahaya maa minkum idinka mid ma aha ummad yahay min axadin qof yatawada'u weysaysta oo fayabluqu ku xeel dheeraada weysadii ow amase wuxuu yidhi fayasbiqu waa isku macno wey ku xeel dheeraada alwuduu'a weysadii uma yaquulu markuu weysaysto oo dhammaysto dabadeedna dhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh intaa yidhaahda riwaayada dambena allahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriina ku daraysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qiraya alle xaq lagu caabuday inuusan jirin ilaahay mooye waxdahu keligii laa shariika lahu wadaagna uusan lahayn waashhadu waxaan qiraya ana muxamadanna inuu yahay cabduhu ilaahay addoonkiisa iyo warasuuluh ilaa hadduu sidaa yidhaahdo futixat lahu qofkaa waa loo furaa abwaab aljannati baa loo furaa aamaaniyati sideedda ah yadkhulu waa ka gelayaa qofku min ayiha toodii uu shaaa doono qofku waaba loo xadidi jiray albaabkaa ka gal iyo sida dadka saa'imiinta ah maxaa la dhahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadu waxay leedahay albaab la yidhaahda rayaan laa yadkhuluhu ila saaimuun albaabkaasi wabaxa ah oombaxa ah dadka saa'imiinta keliya ka gala laakiin qofka markuu weysaysto dikrigan akhrinaya sideedda albaab ee jannada kaa doonta ka gal baa loo leeyahy midna loo cayimi maayo albaabka keliya ka gal dhihi maayo sideedooda kaa doonta ka gal macnaha waxay ku tusinaysaa ajarkeedu inuu aad iyo aad u weyna badan yahay rawaahu muslimun wazaada tirmidiyu wuxuu ku daray inuu qofku ducaysto yidhaahdo allaahuma jcalnii ilaahu iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii ilaahu iga yeel min almutaahiriin kuwa isdahirinta badan ilaahu iga yeel hmm, kuwa isdahirinta badan ilaahu iga yeel qofka inuu sidaas yidhaahdo meeshaa marka qofka inuu ilaaliyo dikriga ilaahay waa laga maarmaan almuwafiqu man waafaqahu allah qofku ilaahay waafajiyo unbaa waafaqaya baabu fadli اlaadaani wuxuu u baab yahay aadaanka fadligiisa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadku hadday og yihiin waxa ajir iyo fadli ku jira ilaahay agtii darajada waxa ah maa fi nidaa'i aadaanka iyo wasafi اlwali safka hore oo laga qayb galo uma lam yajiduu kadibna aysan heli karaynin ila an yastahimuu calayhi inay u qoriritaan mooyaane lastahamuu calayhi wa u qori ridan lahaayeen oo macnuhu waa maxay qof walba wuxuu dhihi la anigaa addimaya haye inoo qori qofku u soo baxo safka hore anaa gelaya qof walba saasuu dhihi lahaa haye inoo qori oo qofkii uu soo baxo nasiibkiisa markaa walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fi tahjiiri kan lihitaanka loo kallaho masaajidka lastabaquu ilayh oo tahjiirka waxaa loola jeedaa salaadii weeyaan ama wakhti hore in la aado ama salaaddii subax la aado ama waxay ahaataba walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fi lcatamati salaada cishaha weeye iyo wsubxi salaada subax waxaa ajar ee labadaa salaadood ku jirana la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan iyagoo salka ku siqayaba ha noqoto hawiga iyadoo qofku salka uu dhulka ku rugayo oo macnaha waa maxay xanuun haya iyo rafaad iyo dhibaato darteeda muttafaqu calayhi alistihaama halkan waxaa loola jeeda aliqhtiraaca qori ridashadii weyaan qurcadii watahjiir marka la yirina waa atabkiira in loo soo kallaho oo wakhti hore loo yimaado ila salaati وcan mucaawiyata waxaa laga weriyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam yaquulu isagoo dhahaya almu'adinuuna dadka adimaa aطwalu nnaasi dadka kuwa ugu dheer weeye acnaaqan luqunta ywma alqiyaamati rawaahu muslimun iyagaa ugu luqun dheer maalinta qiyaamaha ah halkana waa fadliga iyo wanaagga ilahay uu siiyey iyaga subxaanah wa tacaala وcan cabdullaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsaca waxaa laga wariyay ana abaa saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canhu wuxuu ka warinaya qaala lahu inuu yidhi cabdiramaan cabdulahi bn cabdiraxmaan bni abi sacsaca ayaa loo dhahaya abi saciid alkhudri baa dhahaya qaala lahu wuxuu u yidhi inii araaka anigu waxaan ku arkaa tuxibu alghanama walbaadiyata inaad jeceshahay ariga iyo baadiya inaad jeceshahay baan ku arkaa faidaa kunta fii hanamika arigaaga markaad la joogtid aw fii baadiyatika ama baadiyahaaga aad joogto oo fa faadanta lisalaati salaada aad u adimatid farfac sawtaka codkaaga kor ugu qaad binidaai aadaanka maxaa yeele sababta loo leeya xikmada ka dambaysa waa maxay fainahu laa yasmac codkaaga dheer ma maqlo fa fainahu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti اlmuadini codkaa dheer ee muadinka ah ma maqlo jinnun ma maqlo walaa insun man ma maqlo walaa shayun wax kale oo maqlaana ma jiro xasharaad iyo xayawaan iyo jamaadaad waxay doonaanba ha ahaadeen ila shahida lahu ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa u markhaati kacaya qaala abu saciid wuxuu yidhi samictuhu inta aan ku leeyahay waxaan ka maqlay min rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam waxaan jeebkayga ka keensaday ma aha laakiin nebigaan ka maqlay salawaatu اllah wasalaamu calayh rawahu اlbukhaariy وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ida nuudiya bالsalaati haddii salaada la adimo adbara shayطaanu shayطaanku waa dhabar jeediya aadaanka uu maqlay buu ku dhabar jeedinaya walahu isaga oo duraatun neefsanaya xagga dambe neefi ay ka socoto sii daynaya bahasha xataa laa yasmac muxuu u yeelayaa waa xataa laa yasmaca ilaa uunan maqlin darteeda ata'diina aadaanka inuusan maqlin darteedu u yeelayaa faida qudiya alnidaa aadaanka hadduu dhammaado aqbala dadkii musalliinta buu soo qaabilayaa xatى إida huwiba marka la aqimo tawiibka halkan aliqaama loola jeedaa xatى إida huwiba marka la aqimo bالsalaati salaadii adbara haddana waa cararaya xatى إida qudiya markuu dhammaado aلtathwiibu aqimistii markay dhammaato aqbala haddana waa soo noqonaya shaqadu usoo noqonaya maxay tahay xataa yakhطura bayna almar'i wa nafsihi ilaa uu kala dhex galo oo uu waswaasiyo bayna almar'i qofkii iyo nafsihi see u waswaasinaya sidanuu u waswaasinaya sheekuu kugu furaya wayaquulu wuxuu ku dhahayaa udkur kada wadkur kada waxaabad hilmaantay waxaadan soo xusuusan lahayn waxa aadan weligaaba kugu soo dhici lahayn yuu ku soo xusuusinaya sheeko halkaasuu kugu furaya lima lam yakun yadkuru lima lam yadkur min qablu wuxuunan hore qofka u xusuusnayn xataa yadila alrajulu ilaa qofku ahaado salaadiisii gudaheeda maa yadri midaan garanaynin kam salla intuu tukaday muttafaqun calayh salaaddii waa un wadaa mooye wuxuu tukaday war isuma hayo التثwيب الإقامة weeye halkan وعن cabdاللahi بن cمر بن الcاaص waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma أنhu samca wuxuu mqlay rasuul الlahi slى الله عليه وaلiه وسلم yquل dhahaya إida samicتm الmuؤذina aadaanka qofka muؤdinka markaad maqashaan faquluu dhaha miثla ma yquul oo ah allahu أكبر allahu أكبر markuu dhaho adna allahu أكبر allahu أكبر dheh uma saluu calaya markuu aadaan ka dhammaado igu saliya fainahu man sallaa calaya salaatan qofkii aniga igu saliya hal mar sala allahu calayhi biha cashra marka uu igu saliya ilaahay baa isna ku salinaya toban uma salu llaha liya alwasiila aniga ilaahay wasiilo ii weydiista fainahaa wasiiladu mansilatun weeyaan waa makaan iyo mansilo oo fi ljannati ah laa yenbagii aanan uusan ehel u ahayn ila licabdin addoon oo min cibaad illahi ilaahay addoommadiisa ka mid a arjuu waan rajaynaya an akuuna inaan noqdo ana anigu huwa addoonkaa isagaa inaan noqdo faman sa'la lii qofka aniga ii weydiista ilaahay xaggiisa alwasiilata ii weydiista xallat wuxuu helayaa oo u bannaan lahu isaga ashafaacata shafaacadayda ywma alqiyaama rawaahu muslimu وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi ida samictum الnida aadaanka haddaad maqashaan faquluu dhaha kama yaquulu lmuadinu muadinka wuxuu dhahayo muttafaqu calayh وcan jaabir bni cabdillah waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi man qaala xiina yasmacu الnida markuu aadaanka maqlo qofka dhaha aadaankii waa dhammaaday laa ilaaha ila اllah laa ilaha ila اllah muxamedun rasuulu اllahi salى اllah alay slam haddaad tidhi nebiga ku salih allahuma salli cla muxamedi wcla ali muxamedi kama salayta haddaad dhammayso ducadan akhri allahuma raba hadihi اdacwaة الtaamة wالصalaaة الqائmة aati muxamed alwasiilaة wاlfadiilة wاbcaثhu maqama maxmuda aladii wacadtah intaa dheh waxyaaba ziyaadaha ku jiro oo dadku ay ku daraan wax intaa ha ku darin intan yar ku gaabso allahuma raba hadihi dacwaة الtaamati wالصalaaة الqائmة aati sayidina bay dhahaan sayidku ma jirto xadiidka nebiga alayh الsalaaة wasalam meesha sayid waa yahay laakiin halkan nooma sheegin nebiga alayh الsalatu wasalaam alwasiilaةa wاlfadiila wاdarajaة alcaaliyana waa ku daraan alrafiica kuma jirta halkan wabcaثuu maqaama macmuuda aladii wacadta inaka laa tukhlifu اlmicaadna waa ku daraan kuma jirta halkan iyadana intan xadiidkan ku gaabso maxaa yeele xadiidku waa bukhaari weeye waa saxiix weeyaan allaahuma ilaahayow rabba hadihi dacwati taamma yeeritaankan dhammaystitiran rabbigeediiyow wasalaati alqaa'ima salaadan loo kacaya rabbigeediiyow aati sii muxamadan waxaa siisaa alwasiilata ilaahu sii walfadiilatana ilaahu sii fadiila wabcau ilaahu soo saar maqaaman u soo saar maxmuudan maxmuudan la mahadiyo weeye alladii kaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday intaa qofku hadduu dhaho xallad lahu waxaa u bannaanaan oo u helayaa shafaacatii ywma alqiyaama وعن سعد بن أبي وقاaص waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم أنه قاaل wuxuu yidhi maن قاaل حيina يسمع المؤذن qofka dhaha markuu مؤذiنka mقlo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شhريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا intaa haduu dhaho aadaankii waa dhammaaday nebigaad ku sallisay dabadeedna ashhadu waan qiraya an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabuday inuusan jirin ilaahay mooye waxdahu keligii laa shariika lah wadaag inuusan ilaahay lahayn wa anna muxamadanna inuu yahay cabduhu ilaahay addoonkii iyo warasuuluhu radiitu waan raalli noqday bilaahi allaan raalli noqday rabban baan oga raalli noqday rabbiniman raalli oga noqday wabimuxamadanna raalli waa ka noqday rasuulaniman raalli oga noqday wabilslaamina raalli baan ka noqday oo diinan inay tahay baan raallinimo oga noqday oo waa ka diin yeeshay wey macnaheeda oo muxamedna waa ka nebi dhigtay oo ilaahayna allan ka dhigtay qofka sidaa yidhaahda gufira lahu waa loo dhaafaa dembahu dembigiisii baa loo dhaafaa rawaahu muslim ducada markuu qofku akhrinayo inuu gacmaha kor u taago wax daliila uma hayna yadana وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم wuxuu yihi الدuعاaء ducada laa yuraddu lama soo celiyo bayna alaadaani wاliqaama laa yuraddu ducaau bayna alaadaaniin lafdi kala dhahayay ducada la ducaysto aadaanka iyo aqimista inta u dhaxaysa la soo radin maayo oo macnuhu waa maxay yaynan ku seegin markuu muadinku aadaanka dhammeeyo ducadana aad akhrisato kadib iska ducayso meeshaadaad iska fadhisa haddaad laba ragcadood tukato iska ducayso wakhti baad haysataa maxaa yeele ducadaada la soo radin maayo rawaahu abu daawuud wاtirmidiy wqaala xadiiثu صaxiixu wallah subxanaه w tacala aclam